rb اlcaalamiin wslى اllah wslma wbaarak cla nabiyina mxamedi wcla alihi wasxaabihi ajmaciin faslu wdimaء اlwaajibaة fi lxraami hamsaة ashyaa waxaan ku soo jirnay kitaabu lxaji baabkii u dambeeyey ayaan maraynaa baabkaasi wuxuu ka hadlayaa waxaa jira xajka waxyaaba muxaramaat ah oo xalay aan soo sheegnay oo ruuxa laga xarimaye hadduu sameeyo waxyaaba uu ka waajibayo yani waxyaaba markii hore xalaal u ahaan jiray intuusan xajinin ama xajka uusan niyoonin cumro uusan niyoonin waxyaaba xalaal u ahaa ayaa ixraamka xajka ama cumrada u niyooday ayay ka xarimayaan waxyaabaha ay ka xarimayaan oo muxaramaatl ixraamka loo yaqaano haddii uu ku dhaco waxbaa ka waajibaya wixii ka waajibayuu rabaa inuu kuu sheego waxyaabaha ka waajibayo dhiigag xoolaha inuu gowraco ayaa ka waajibay xoolahana waa kala bedelan yihiin hadduu xoolaha waayana waxyaabo kalaa waajibaya arrimahaasuna waa inuu ka hadlo wadimaau dhiigaga alwaajibatu ka waajibaya filixraami xarbashada dhexdeeda ku waajibayo hamsatu ashyaa shan arrimood weeye yacnii dhiigga wuxuu ku wadaa neef inaad gowracdada kugu waajibi waa shan arrimood axaduhaa shantaa mid ka mid mida addamu dhiig weeye alwaajibu ee waajibay bitarki nusukin camalka tegiddii ku waajibay wa huwa cala tartiibi yacnii waxaan soo sheegnay waxyaabaha xajka dhexdiisa inaad samayso ama cumrada dhexdeeda inaad samayso lagaa doonayo ayaa waxay u qaybsamayeen saddex qayb rukni oo haddii aad ka tagto xajkii iyo cumradiiba ayaan asaxayni iyo waajib dhiig lagu kabayo iyo sunno aan waxba lagaa rabin waxa uu ka hadlayaa waa haddii aad waajibka tagto miaal waxaa waajib kugu ahaa marka aad niyoone xajka iyo cumrada miiqaadka inta aadan ka gudbin inaad niyooto miiqaadkii loogu talagalay haddeer dadka aan dhankanka safrayoo dhan iyo la yiraahdo ayaa u xadaysan beeshaasi waa inuusan ka gudbin ruuxa isagoon xaj niyoonin ama cumro niyoonin hadduu xaj iyo cumro u socdo hadduu ka gudbo ka waran oo diyaaradda say ula socotay jiddo markuu ku degay ayuu xajkii niyooday ama cumradii niyooday dee miiqaadkiibuu ka gudbayoo waajib lagu lahaa ayuu ka gudbay dhiig baa ku waajibaya marka dhiigaas sidee noqonaya taasuu ka hadlaya axaduhaa kaa mid ka mid ee addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bitarki nusukin camalka tegidiisu ku waajibay camal laga rabay inuu qabto ayuu ka tagay dhiigaa ku waajibay wa huwa dhiigaasi calaa tartiibi tartiib weeye tartiib wuxuu u jeedaa dhiiga neef inuu gowraca ku waajibi hadduu kari waayo neefkii waayo wax kalaa ku waajibi yacnii neefkii isagoo gowrici karo inuu neefkaa ka leexdee wax kale sameeyo soom iyo sadaqa iyo waxa inuu leexdo ma ansaxayso waa inuu neef gowracaa neef hadduu waayo unbaa wax kale laga doonaya tartiib saas u jeeda wa huwa dhiigaasi tartiibi tartiib ayuu ahaaday shaatun neef ari a ah weeye fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu casharati toban maalmood waa inuu soomaa alaatin saddex waa inuu ku soomaa fi lxaji xajka wa sabcatin toddobana waa inuu soomaa idaa rajaca marka uu usoo noqdo ilaa ahlihi ehelkiisa usoo noqdo saddex maalmood oo intuu xajka joogo waa inuu soomaa maka iyo intuu joogo toddobana markuu ehelkiisa kusoo noqdo waa inuu soomaa waa hadduu neef gowrici waayo neef u waayo neefkii buu waaye ama lacagtiisii buu waaye waani dhiigga labaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bilxalqi xirasho ku waajibay iyo watarafuhi raaxaysi yacnii waxyaaba waxaa jira inaad samayso aan lagu ogoleen nafta raaxa waa nafta ay jeceshahay laakiin marka aad xaj niyootay ama cumro aad niyootay aadan samayni karin waxaa ka mid ah tinta xiirashadeeda cidiyaha iska guridooda madaxa inaad deddo dhar la tole inaad xirato waxyaabahaas idan xaaraan waa waxay nafta jeceshaha laakiin lagaa xarimay haddii aad samayso tarafuh baa la yidhahda waad raaxaysatay marka waxaa kugu waajibayaa fidya fidyadaasi maxay tahay taasuu rabaa inuu ka hadlo waaani labaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bilxalqi xiirasho iyo watarafuhi raaxaysi ku waajibay wa dhiiggaasi cala takhyiiri doorqaadashuu ahaaday takhyiir wuxuu u jeedaa dhowr arrimood oo isgarab yaallo saddex arrimood oo isgarab yaallo ayaa midkaa doonta aad samayn karta neef aryaad gowrici karta ama saddex maalmood aad soomi karta ama saddex suus ayaad lix miskiin ku sadaqaysan karta kaad rabto adigoo neef heli karo gowrici karo inaad iska daysad saddex maalmood soonto ayaa kuu bannaan tarafuh baa hadduu dhiiga ku yimid raaxaysi oo wax lagaa xarimo ayaad ku dhacday haddii aad ku dhacday tarafuhaasi saddexdaa arrimood ayaa ku isu garab yaallaayo midkaa doontaad samayn karta adamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bilxalqi xiirasho iyo wa talafuhi raaxaysi wahuwa dhiiggaasi cala takhyiiri doorqaadashu ahaaday doorashu shaatun neef ari ayaa waajibi aw sawmu alaaati ayaamin ama saddex maalmood soonkooda ayaa waajibi aw itasaduqu sadaqaysi ayaa waajibi bialaaati aasucin toddobaad suussaddex suus la sadaqaysto calaa sittati masaakiina lix miskiinna lagu sadaqaysto saddexdaa arrimood midkuu doonaya ayuu samayn karaya yani mid gaar ahaaneed si gaar ahaaneed ugu waajibi maayo midkuu doono ayuu samaynaya wakaa fafidya min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aayaddii ahayd wey wahaaliu ka saddexaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay biixsaanin reebitaan ogaha inay ribata yaaba garanayaan waayahay caanaha neefkaha maanta siduu u foofay laba lisin caana cadadiis ku jiraaye cadadiisa caanaha ku jira iga sii iibi laba lisin caan neefkiiy caanahii bannaanka ma yan imaan iga iibi ma ansaxay waxaa ka mid ah baylulxasaad beec la yidhaahdo dukaan dhar nin iibinaya mamisaga iyo wax iibinayaan u timi war baalkaas dharkaas yaa rabaa mid inaad iga iibiso waayo quruurax soo tuuru ku dhahay quruuraxaas kii uu ku dhacay kaa iibiyey ama markaa quruuruxa uu ku dhaco khiyaar malihii horaad ka qaadani axaasu idin xaaraam weeyaan waa mana ansaxayo beycu beyc waxaa jira manhiyun canhu ee shaarica uu nahiyey laakiin ansaxayo jiddo markaad ku degto baaba lagu soo tarxiilay diyaaradin baa dib lagu soo saarayba maxaad samayni waxaad samayni waad xalaaloobi neef arina waad gowrici khalaas sidaa ayaad ku xalaaloobi neefaniyaad gowrici madaxaad xiran xalaal baabad noqoni waa siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadkii lixaad ee uu soo cumraystay xudaybiya waa lagu joojiyey iyagoo soo niyooday oo ajcumr soo niyooday xudaybiye marka uu joogo qoladii reer quraysh waa kuwii u diidey haddii ay u diideen xoolay qaleen tintaay xiirteen sidii bay ku xalaaloobeen waaaliu ka saddexaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay biixsaarin sharitaan reebitaan lagaa reebay maka inaad gaadho dhiig ku waajibay fayataxallalu ruuxa wuu xalaaloobayaa wayuhdii neefbu wuxuuna hadiyeynayaa ayuu bixinayaa shaatan neef ari ayuu bixinayaa madaxana waa xiiranaya waraabicu kan afraad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay biqatli saydi ugaar dilitaankeeda ka waajibay yacni ugaar dee ruuxa muxrimkaa inuu dilaa uma banaano hadduu maka joogo iyo hadduu meel kale joogo midnaba marba xaj hadduu niyooday ama cumro niyooday ugaar inuu dilaa uma bannaano xaaraan bay ka tahay hadduu ugaan dilo ka waran ugaandha laba loo kala qaadi ugaadha haddii ay eh, xoolaha la dhaqdo neef eh, u eg hadduu jiro oo xoogaa lagu qiimeyn karayo neefkaasaa ku waajibi inuu gowraco ama eh, neefkaasi inta la qiimeeyo qiimihiisa inuu bixiyo oo sadaqa u bixiyo amaba uu ka soomo arrimahaasuu soo wada hadduusan neef la qiimeaya usan jirin ugaadha lafteeda la qiimaynaya arrinkaasu soo wada faman eh, qatalahu minkum mutacamidan fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baalid alkacba ow kafaaratu acaamu masaakiin ow cadlu dalika siyaama saddexda arrimooda isu garab yaalla waraabicu kan afraad addamu dhiig weeye alwaajibu ku waajibay biqatli saydi ugaadh dilitaankeeda sababkii ku waajibay wa huwa ninkii cala takhyiiri doorqaadashuu ahaaday in kaana saydu ugaadhu haddii ay tahay mimaa shay lahu shayga uu u sugnaaday milun wax la mid ah yacni xayawaanka la dhaqdo farow oo kale weeyaanoo neeflo ayuu la mid yahay ama biciidkii neeflo oo kale wey geri iyo wax lamida ah waa geela ayuu la mid yahay akhraja wuu bixini almila kii lamidka ahaa ayuu bixini oo min anacami xoolaha kala midka ahaa farow buu dilay dee neeflo uu gowracaya aw qawamahu ama wuu qiimaynaya oo neefka looda maxaa u qiimaha intaasi washtaraa wuxuu ku iibini biqiimatihi qiimadiisu icaaman cunto ku iibinayo watasadaqa wuu sadaqaysani bihi icaamkii ayuu sadaqaysani ow saama wuu soomi can kulli muddin galaas kasta ayuu yooman ka soomi neefkii ayaa la qiimayni lacagtiisii ayaa waxaa loo bedelayaa acaam iyo cunta cuntadaasaa galaas walba hal maalin buu ka soomi waa farabadan imaka cuntadaas oo bixiya u dhaantay waayo laakiin cala takyiir wain kaana saydu ugaadha haddii ay tahay mima shay laa mila wax lamidee lahu ugaadha ayan jirin wax xayawaanka la dhaqdo wax kala mida ma jiro ahraja wuxuu bixini biqiimatihi oo neefkaa uu dilay ugaadhaa qiimihiisi ayuu acaaman cunto ku bixini ow saama wuu soomi can kulli muddin galaas kasta yowman maalin ayuu ka soomi kaana waa kii afraad waalkhaamisu dhiigga shanaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bilwai jimac ku waajibay ee ninka islaantiisu u galmooday qabla taxalluli lawal haddii uu yahay xajkii baa ka buray dhiigna waa lagu leeyaa naaf inuu gowraco xajkiioo faaside inuu dhammeeyana waajib ay ku tahay bacda taxallulil awal haddii ay tahay taxalulka hore marka uu xasilay oo carafuu soo istaagay subaxii tobnaad ayuu dhagaxii gantay madaxuu xiirtay taxallulawala u xasilay mar taxallulawal hadduu u xasilay jilaac hadduu sameeyo xajkiiba burin laakiin neef loa inuu neef geela inuu gowraca laga rabaa haddii waayo neefa loa waxaasu soo wada wlkhaamisu ka shanaad addamu dhiig weeye alwaajibu waajibay bilwai jimaac ku waajibay reerkiisuu u galmooday wa huwa dhiiggaasi cala tartiibi tartiib weeye badanatu neef geela weye neef geela ku waajibi fain lam yajidhaa neef geela hadduusan helin fabaqaratu neeflo ayuu gowraci fain lam yajidhaa neef loena hadduu waayo fa sabcun toddoba ayuu gowrici oo min alghanami ari ah toddoba neefoo ariga ayaa ku waajibi fain lam yajidhaa toddoba ari haddii u waayo qawama wuxuu qiimayni albadanata neefkii geelaha ayuu qiimayni washtaraa wuu soo iibini biqiimatihaa neefka qiimihiisa ayaa wuxuu ku soo iibini acaaman cunta wa wuu sadaqaysanayaa bihi cuntadii ayuu sadaqaysani fain lam yajid hadduusan eh, cuntadii yani lacagtiibuuba waayey uu cuntada kusoo iibin lahaa fain yajid hadduusan helin saama wuu soomi can kulli muddin galaas kasta yooman maalin ayuu ka soomi galaas kasta neefkii geela ahaa yaa la qiimeeyey qiimihiisa cunto loo bedelay cuntada hadduu waayo galaas kasta maalin uu ka soomayaa sanad hagaadho hadday doonto walaa yujziuhu lhadyu wala ilaa bilxarami yani wuxuu ka hadlayaa waxaan soo sheegnay waxa la bixinaya waa neef la gowracayo ama cunto la bixinayo sadaqo kale cunto kale ama soom saddexdaa arrimood wey saddexdaa arrimood xaggee lagu samaynaya neefka la gowracaya ama cuntada kale la bixinayo masaakiinta xaramkaa iskale meel kale kuma gowrici karto reerkaygii markaan tago arigaa jooga meeshaasaan ku gowraca ama geel maahay may maa waa inaad ku gowracdaa xaramka malaayiin neefoo xoole haddii aad lahayd reerkaadii ay jireen laakiin meesha aad neef ka waayso neefba waad waysa waad soomi waaye markaa waayahay maa waxaad bixini cunta cuntadii haddaad waysana markaa soomkiibaa waajibi ee xoolahaygii markaan u tagaan gowracayaa ma jirto meesha la raba inaad ku gowracdaa waa mina mina meelaan ahayn ku gowraci maysid xataa yabluga alhadyu maxilla hadyiga waa in meeshii uu ku xalaaloobi lahaa uu gaaraa mina weeye meesha lagu gowracay waayahay haddii cunto la bixinayana masaakiinta xaramka iskale meel kale laguma bixin karayo amaa soomiya meesha doontaad ku soomi karta reerkaada marka kusoo noqotaad soomi hadhow haddaad doonto waa hadduusan soomka ahayn soomkii tarafuha ku waajib waxaad ujeedaa a soomkii tarafuha ku waajibayo afar maalmood waxaad ujeedaa soomkii tarku nusukin ku waajibayo saddex maalmood in xaramka aad ku soontay ay waajibka ahayd toddobana markaad reerahaada usoo noqotay ayaad kusoo soomaysay kaasii saddex maalin dee inaad ku soontaa waajib ahay kaa mooye inta kale soomoomka kaleo dhan meesha rabtaad ku karto amaa sadaqada iyo neefka la gowracayo xaramkaa iskale masaakiinta xaramkaa iskale meel kale kuma gowraci kartid sadaqada meel kale kuma bixin kartid arrinkaasu ka hadlaya walaa yujziuhu ninkii ka gudi mayso alhadyu hadyigii ma ka gudayo wala licaamu cuntasiiyidna kama gudayso ilaa bilxarami xaramka inuu ku bixiyo mooye wayujziuhu ninkii waxaa ka gudayaa an yasuuma inuu soomo xayu shaa meel alle meeshuu doono inuu ku soomo walaa yajuusu ma bannaana qatlu saydilxarami xaramka ugaadhiisa in la dilo walaa qadcu shajarihi geedihiisa in la gooyana ma bannaano yacnii wuxuu leeyahay xaramka ugaadha joogto haddayba ugaar joogto adda qoolleyi waxaas baa joogaa ugaar kale ma joogtee ugaar kale waagii hore joogi jirtay ilaa meeshuu maba la deganin kacbada cagteeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaguu dhashay iyo waaguu soo koraya iyo kacbaday ku wareegsanayeen reer quraysh waxoogaa yaroo kacbada agteeda deganay ahaayeen xaramka kaleo dhan cidlu iska ahaa baadiyu iska ahaa hadduu baadiye aha dee xayawaanaadkii o dhanaa ku noolaa oo cooshii iyo baciidkii iyo xayawaankiibaa ku noolaa xayawaankaasi weliba xayawaan ilaa jaahiligii lama taaban jirin oo inaan la taabanin sunno qadiimaay ahaydoo nabiyulaahi ibraahim iyo kasii hore iyo kasii dambe iyo xaramku muxtaram buu ahaayo lama taaban jirin waayahay jaahiligiina sida ay u ixtiraami jireen xayawaankaasi marka inaan la taabanaynin bay garanayaano agtaaday joogaan oo kuwa cararaya maaha carabtuna waa gaajaysneed waaga mana la taaban karo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantumlayabluwannakum llahu bishayin min asaydi taraabuhu aydiikum warimaaxukum gacmaha waad ku qaban kartaan buu rabbi leeyahay warankaad ku duri kartaa agtaada ay taagan tahay bahashaan mana taaban kartaa taabanay waa yahay haddaba xaramka xayawaanka joogo xaaraamnimadiisa iyo inaan la taaban karin ruuxa hadduu xaj iyo cumro niyeysan yahay iyo hadduusan waxba niyeysnayne xalaal iska yahaye meesha caadi iskaga joogo labada waa mid ma taaban karti xaramka waxaa la mid ah geedaha xaramka ka baxaya ayagu iska baxay geedkii la tallaalay kuma jiro geedka haddii tallaal uu ku soo baxaye geed la tallaalay u yakaa waa la goyni karaya dhib eh, laakiin geedka iska baxay ee ilaahu iska bixiyey oo tallaal iyo bini aadam uusan shaqo ku lahayn xaramka dhexdiisa asna in la gooyaa lama ogola waka walaa yajuusu ma bannaana qatlu saydilxarami xaramka ugaadhiisa dilideeda ma banaano walaa qatcu shajarihi geedihiisi in la gooyana ma banaano waa geedkii iska baxay ee aan la tallaalin walmuxillu xaramka ee mawaadicda cadalka lagu guto dhammaan xaramka dhexdiisa ay ku jiraan ilaa carafa mooye carafo xaramka waa ka baxsan tahay geedaheeda iyo ugaadheeda iyo iyadu waa la waarsan karaya geedaheedana waa la guri karaya markaadaan muxrim ahayn wey waa kuu bannaan tahay mxuu ahaa carafa ee carafa waxaa ka sokeeyo waxoogaa carafa marka aad ka soo gudubto intaadan soo gaarin musdalifa iyoad xaramka soo geli waana calamaysan yahay walaa yajuusu qatlu sayd alxarami walaa qadcu shajarihi walmuxilu qofka xalaasha ah oo xaj iyo cumro midna aan niyeysnayn iyo walmuxrimu kan xaj iyo cumro xarmaday fii daalika xaaraamnimadaasi ugaadha iyo geedaha ay xaaraam ka yihiin sawaa waa ku siman yihiin yacni ruuxa hadduu xaj xarmaday iyo cumro iyo hadduusan xarmaninee maka iska joogo ugaadha maka iyo geedaha maka xaaraamnimadooda waa ku siman yihiinoo inaad taabataa kuma bannaano arrinkaasu ka hadlaya wallahu aclam wsala allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed wcala alihi wasabi waslm